رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli riyaadu saalixiin ayaan ku jirnaa baabu taxriimi alniyaaxati cala almayit iyo walatmi alkhadi iyo washaqi aljayb wa nadfi alshacr iyo waxalqihi waadducaa'i bilweyli iyo waalhubuur waxaanu gelaynaa baab lagu magacaabo inay xaaraam tahay niyaaxada ama baroorashada meydka markaa loo baroorto iyo walaqmi alkhaddi dhabankoo la garaaco indhafoorka markaa la tumo iyo washaqi iljaybi maryaha iyo jeebka waa meelaha dharka ka furfuran oo markaa la jeexjeexo waladfi shacri waa timaha oo la guro ama la xiiro wa xalqihi iyo waadducaa'i bilweyli iyo waathubuur ba' iyo halaag oo loo yeerto haddii musiibadu dhacdo dadaa markay musiibadu dhacda waxaasoo dhan sameeya can cumar bni alkhadaab radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala anabiy nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam almayitu meydku yucadabu waa loo cadaabaa fii qabrihi qabrigiisaa lagu cadaabayaa bimaa niixa calayh inta loo ooye ayaa markaa loo cadaabaa wafii riwaaya maa niixa calayhi qabrigaa lagu cadaabayaa bimaa niixa calayhi oohintii loo ooyey wa fii riwaaya maa niixa calayhi inta loo ooye ayaa loo cadaabayaa muttafaqun calayhi aayadda tilmaantay walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa naf dembowday naf kale dembigeeda ma xambaarta sababta loo cadaabaya maxay tahay nin suuqiisa isaga ooyey waxay yidhaahdeen waxaa lagu kala fasirayaa waa qof allaala qofkii inta dardaarma amase raalli ka ahaa ama markii uu noolaa oohinta aan reebi jirin kaasaa loola jeedaa ama hadduusan raalli ka ahayn uusan na dardaarmin dadkana uu ka nahyin jiray waxba markaa looma haysto markaa wax loo haystaa markaa ma jiro sidaa darteed waa loo cadaabayaa qofka oo inta loo soo ooyo can ibni mascuudin radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi laysa minaa naga mid ma ahan man daraba alquduuda mid ka dhabanada tuma ama garaaca washaqa shaqa aljuyuuba maryaha iyo jeebabkana jeexjeexa wadaca una yeerta bidacwa aljaahiliyati jaahiliga wicitaankiisa muttafaqun calayhi mar allaala markay musiibadu dhacduu ooyaya jaahili wacitaankiisuu u wacana oo wuxuu leeyahay maxaanu ka joognaa meesha maxaa xaalkeennu yahay waynoo imaan doontaa kii jabalka ahaayow kii cadiinka ahaayow iyo wixii markaa la mid ah muttafaqun calayhi wacan abi burdata qaala wuxuu yidhi wajaca abuu muusaa abaa muusaa xanuunsaday fa qushiya calayhi waa la miir daboolay wa ra'suhu madaxiisuna fii xijri imra'atin naag dhabteeda ayuu saarnaa oo min ahlihi ehelkiisa markaa ka mid ah ama waa xaaskiisa ama waa hooyadii ama waa walaashiiyo waa naag ehelkiisa ka mid ah fa aqbalad way soo qaabdishay tasiixu ayadoo qaylinaysa birannatin cod kor ah rannada waxaa loola jeedaa sayxo oo raniin iyo soob murugaysan markaa ku jirta korna markaa u qaadaysee qaylinaysa falam yastadic ma uusan awoodin an yarudda calayhaa shay-an inuu wax u jawaabo inuu u jawaabo uu yidhaahdo walaalay aamus oo sidaa ha dhihinna wuu kari waayey falammaa goortii afaaqa uu soo miirooday amase uu soo miirsadoo miirkii u soo noqday qaala wuxuu yidhi abi muuse ana anigu baariyi un beri baan ka ahay minman bari'a minhu rasuuluullaahi ciduu rasuulkii ilaahay beri ka noqday anna beri baan ka ahay buu yidhi yuu rasuulku beri ka noqday ina rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay beri wuxuu beri ka noqday min alsaaliqati midda qaylisa waalxaaliqati taxiirata iyo waashaaqati midda maryaha jeexjeexda muttafaqun calayh alsaaliqatu allatii tarfacu sawtaha waa midda codkeeda kor ugu qaada binniyaaxati niyaaxada baroorashada oohinta iyo wanabbi ammaanta waalxaaliqati allatii taxliqu ra'saha waa midda madaxeeda xiirta cinda almusiiba musiibada agteeda waashaaqa allatii tashuqu hawbaha midda maryaheeda jeexjeexda oo dildilaacisaa markaa loola jeedaa intaba rasuulku beri buu ka noqday aniguna beri baan ka ahay ayuu yidhi ee abi muuse radia allahu tacaala canhu wacan mugiirati bni shucba qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu asagoo odhanaya man niixa calayhi qofkii loo ooyo oo loo baroorto fa innahu yucadabu waa loo cadaabayaa bimaa niixa calayhi wixii loogu ooyey yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo oohintaa loo ooyey sababteedaa loo cadaabayaa muttafaqun calayh wa canu mucatiya nusaybata waa bidami nuun nuunta oo la godo iyo wa fatxiha waana la kordhigi karaa nusaybata in la yidhaahdo iyo nasaybata labadaba radia allaahu canha gabadhaa saxaabiyaddaa ilaahay ha ka raadi noqday qaalad waxay tidhi akhada calayna wuxuu nagu qaaday korkeena rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam cinda albaycati baycadii agteeda allaa nanuuxa inaanan barooranin inaanan meydka u ooynin muttafaqun calayhi nuuxada waa oohinta qaylada la socotaa taasaa markaa loola jeedaa sidaa darteed ballanqaadkii iyo wixii uu nebigu nagu qaaday ee ahayd yaa ayuha alnabiyu idaa jaa'aka almu'minaat yubaayicnaka calaa an laa yushrikna biاllaahi shay-an walaa yasriqna walaa yasniina walaa yaqtulna أwlaadahuna walaa yأtiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydiihinna wa arjulihinna walaa yacsiinaka fii macruuf macruufka aan lagu caasinayn waa inaan meydka loo ooyin wa can inucmaan ibni bashiir radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi uqniya waa la miir daboolay calaa cabdullaahi bni rawaaxa radia allaahu canhu fa jacalad waxay guda gashay ukhtuhu walaashii tabkii inay ooynayso oo wataquul ay leedahay waa jabalaa waa waakadaa macnaha waa jabalaah alla kii jabalka ahaayo kii cadiimka ahaayo kii asagoo kale aan jirino waa kadaa waa kadaa yucadidu yucadidu ayadoo tirtirinaysa calayhi korkiisa way tirinaysay baa la yidhi fa qaala markaasaa wuxuu yidhi xiina afaaqa markii uu soo miir helay maa qulti shay-an waxna ma dhihin walaalay ilaa qiila lii waxaa laygu dhahaayey anta kadalika saas maa tahay saas miyaa tahaa lay dhahaayey weliba waan soo marnay laba malag baa intii xabadka way noo imaan doontaa ay riwaayadaha qaarkood intay xabadka jub iga siiyaan ayay leeyihiin warma saasaa tahay marka wixii aad dhahdaba waa jabalaah markaad dhahda warma jabal ah baataa laygu dhahaayey warkii cadiimka ahaayo cadiim miyaa taha adig kaan asagoo kale la helinow masaasaa tahaa laygu dhahayay buu yidhi rawaahu albukhaariyun ayaa xadiidka wariyey wa can ibni cumar radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi ishtakaa waxaa sheegtay ama xanuunsaday sacad ibnu cubaada saxaabiga lagu magacaabo sacad ibnu cubaada xanuunsaday shak waa xanuun iyo sheegasho fa ataahu rasuulu ullaahi rasuulkii allaa u yimid yacuuduhu asagoo soo booqanaya maca cabdiraxmaan ibni cawf ayaa micigii ahaa rasuulkoo la socday iyo wa sacad ibna abi waqaas iyo wa cabdullaahi bni mascuud radia allaahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdee falamaa dakhala markii uu u soo galay calayhi korkiisa wajadahu waa uu helay fii khashyatin asagoo kooma ku jira khashyadu waa miir la'aan waa qofkoomu markaa ku jira faqaala wuxuu yidhi aqadaa ma dhintay ma dhintay ayuu rasuulku yidhi dadkii la joogay qaaluu waxay dhaheen laa maya yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayo rasuulkii allow ma uusan dhimanin fabakaa rasuuluullah rasuulkii alla wuu ooyey sala allahu calayhi wasalam falamaa goortii ra'a alqowmu qoomkii ay arkeen bukaaa annabiyi nebiga oohintiisa sala allaahu calayhi wasalam bakow ayaguna way ooyeen markii nebiga oohintiisii ay arkeen bay ayaguna ooyeen qaala rasuulku wuxuu yidhi alaa tasmacuun miyaadan maqlaynin oohinta marna la diiday haddana aad iga arkaysaan muxuu yahay ina allaha ilaahay laa yucadibu ma cadaabo bidamci alcayni isha idinteeda walaa bixusni alqalbi qalbiga murugtiisana ma cadaabo walaakin yucadibu bihaada kan buu ilaahay cadaabayaa kan ayuu cadaabayaa wa ashaara ilaa lisaanihi carabkiisa ayuu nebigu ishaaray ow yarxamu ama asaguu u naxariisan muttafaqun calayhi waxa la ciqaaba waa carabka wa hadduu baroorto wa hadduu ooyo wa hadduu ammaan tiriyo waxa loo naxariista waa asaga waa hadduu aamuso laakiin indhaha biyaha ka qubta ilaahay ma cadaabo muttafaqun calay wa can abi malik alashcariya qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi annaa'ixatu tabaroorata ee meydka u oysa idaa lam tatub haddaysan ka towba keenin qabla mowtiha geerideeda ka hor tuqaamu waa la soo istaajinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo wa calayhaa korkeeda sirbaalun asaguu yahay sirbaal waa qamiis ama qamiis oo min qatiraani laami markaa laga sameeyey laami markaa ka samaysan qatiraan iyo wa dircun dirac oo min jarabin jarab markaa ka samaysan dircuna waa iska qamiiska dagaalka jarabkuna waa cudur macruuf ah oo la yaqaano cudurkan jirgo'go'a ama jarabka caddada la yidhaahda iyo kaas noocaasaa loola jeedaa rawaahu muslim wa can asiid bin abi asiidin attaabiciy can imra'ati naag oo min almubaayacaat gabdhihii nebiga la mubaayacooday ka mid ah qaalad waxay tiri kaana wuxuu ahaa fii maa wixii akhada uu nagu qabtay calaynaa korkeenna rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay oo filmacruufi macruufkii ahaa oo nalagu qabtay inaanan ku caasinin alladii macruufkaasuu akhada uu qaaday calaynaa korkeenna anlaa nacsiyahu inaanan ku casin fiihi macruufka wuxuu ahaa anlaa nakhmisha inaanan diirdiirin oonan xagxaganin wajhan weji walaa nadcuwa aanan u yeeranin weylan halaag walaa nashuqa aanan jeexjeexin jayban maryo iyo jeebab wa anlaa nanfura inaanan firdhinin shacran timo waxaasaa nala ku qabtay macnaha aayadda ilaahay uu yidhi walaa yacsiinaka fii macruuf musiibo hadday dhacdo inaan intaas samaynin waaye rawaahu abuu daawuud baa xadiiskaa biisnaadin xasan ku wariyey wa can abi muusa anna rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi maa min mayitin meyd ma jiro yamuutu dhinta oo fa yaquumu ay u istaagaan baa baakiihim kuwooda booyaye oynaaya oo fa yaquul uu yidhaahdo waa jabalaah kii jabalka ahaayow waa sayidaah kii sayidka ahaayow aw naxwa daalika iyo wixii la mid ah ilaa hadduu jiro wukila waxaa loo wakiishaa bihi kaa malakaani laba malag yalhasaanihi markaasay dufcinayaan yelxaska waxaa loola jeedaa labada gacmood oo isla socdaa yay xabadka uga dhufanayaan ahaakadaa kunta ma saasaa tahay waa bug baa la siinayaa ahaakadaa kunta ma saasaad ahayd baa loo leeyahay rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan allahzu addafcu bijamci lyaddi fi sadri lagu dhuftaa loola jeedaa gacanta oo wada jirta in lagu dafciyo lagu dhuftoo lagu riixo laabta wa can abi hurayra radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi itnaani laba waxyaabood oo fi nnaasi dadka ku dhex sugan humaa labadooda bihim ayagu kufrun waa kufrinimo gaalnimay dadka ku gaaraan adtacnu fi nnasabi waa nasabyaalka oo la duro waa qabiilooyinkaoo la caayo waa dadka lasadyaalkoodoo la duroo wax laga sheego iyo walniyaaxatu cala almeyiti meydka oo loo ooyo rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey rawaahu muslim ayaa xadiidkaa wariyey labadaa waxyaaboo dadka kufri ay markaa ayay ku gaaraan waxay ku gaaraan gaalnimo sidaa darteed ayaa labadaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha dadku ay aadka ugu badan yihiin riwaayadaha qaar waxay ku dareen kana tegi maayaan ilaa al-aanka way ku soconayaan kufriga waxaa suuragal ah kufrigii milada looga baxayay inuusan ahayn ee markaa uu yahay kufri ama inuu gaarsiiyo ama kufri duuna kufri markaa ah marka inay dadku aad isaga ilaaliyaan ayaa loo baahan yahay labada arrinna ay markaa iska jiraan baabu nahyi reegid layska reebo baabkeedii waa can ityaani alkuhaani kaahiniinta in loo tago iyo waalmunajimiin kuwa xidiga fiirayayaasha ah waalcuraaf kuwa curaafta ah waa khuraafaadka kuwa ku socda ee qaybka sheega wa asxaabi aramli quruxa asxaabtooda waataariqi wa asxaabu ramli dadka bacaadka wax ku dhiga iyo wataariqi bilxasa kuwa qurxatu ra'i wa bishaciir shaciirtii wanaxwi daalika wixii markaa lamid ah quruxa meel la dhigo ayaa markaa loola jeedaa markaa kabacdi baa lagu kul faafaalinayaa dadkaasoo dhan in loo tago inay mamnuuc tahay diinta islaamkuna aysan markaa qabin dadkuna ay aada isaga ilaaliyaan shirkiyaadka iyo waxyaabaha lamidkaa ah. can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri sa'ala rasuula allah rasuulkii ilaahay ayaase waxaa su'aalay unaasun dad oo canilkuhaani kaahiniinta ka mid ah dad kuhaanta ka mid ah ayaa nebiga weydiiyey bay tiri caaisha fa qaala wuxuu ii yidhi laysuu bishay-in wax ay yihiin ma jiro wax ka soo qaad ha u arkin fa qaaluu waxay dhaheense dadkii yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayo innahum ayagu waa kuhaaniinte yuxadithuuna way noo waramaan waxbay noo sheegaan axyaanan kolkol iyo marmar bishayin shay fayakuunu xaqan xaq buu noqonayaa maalin hebel baa bisha madoobaan doontay leeyihiin inay madoobaataa suuragal ah maalin hebel baa roob imaanayay leeyihiin inuu yimaadaa suuragal ah faqaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi tilka alkelimatu taasi waa kelimad oo min alxaqi xaq ahoo yaxfaduhaa uu ka soo xafiday eh, uu ka soo xafiday aljiniyu jiniga jinnigii ayaa cirka ka soo xafiday oo ama yakhtafuhaa dhe uu ka soo dafay aljiniyu oo oo fayaquruhaa uu ku rido waa kelimad uu ka soo dafo yakhtafuhaa oo ka soo dafa aljiniy oo fa yaquruhaa uu ku rido fii uduni weliyihi weligiisa dhegihiisa waa sixroolehee anakaaxinka shaydaankiisa kale dhegtiisuu ku ridaa fa yakhlituuna markaasay ku dhex daraan macahaa kelimadaa micigeedee runta ahayd mi'ata kadibatin boqol been ah muttafaqun calayh boqol been ah oo naftooda ka timid bay ku daraan wa fii riwaaya lilbukhaariy can caaishata radia allaahu canha annahaa caaisho samicat rasuul allaahi bay maqashay yaquul dhahaya ina almalaa'ikata malaa'igtu tanzilu waxay ku soo degtaa lcanaani wahwa assaxaabu waa daruurte mar allaala markii arrin ay qorshaynayaan oo amar loo soo dhiibo saxaabkay ku soo degaan fatadkuru lamra amarkiibay ku xusaan meesha qudiya fi samaa'i samada lagu xugmiyey fayastariqu ashaytaanu shaytaanka wuxuu soo xadaa alsamca maqalka fayasmacuhu wuu ismaqalsiinayaa fa yuuxiihi wuxuu u soo waxyoonayaa kelimadii uu meesha ka soo maqlay ila alkuhaani kaahiniintii fayakdibuuna macaha kelimadii xaqaa micigeedee waxay ku been sheegaan mi'ata kadibatin boqol been ah oo min cindi anfusihim naftooda agteeda ka ahaatay taasay ku dhex daraan ee wax xaqiiqo ah ma aha wax jira markaa ma aha sidaa darteed iska ilaaliya ayuu rasuulku leeyahay qowluhu uu yidhi fayaquruhaa huwa bifatxi ilyaai ya-doo la kordhigo wa dammi ilqaafi qaaftana la godo iyo waraa ee yulqiihaa wuu ku tuuraa waaye waalcanaanu bifatxi alcayn waa cayntoo la kor dhigo alcanaan in la yidhaahdo waana daruurta wa can safiyata binti cubayd can bacdi aswaaji nnabiy waxay ka warisay wa radia allaahu canha ilaahay ha ka raadi noqday can ilnebiy nebiga xaggiisa qaala inuu yidhi nebiga man ataa caraafan wax sheega ninkii u taga oo fasa'alahu can shay in shay weydiiya oo fa u rumeeya lam tuqbal lahu loo aqbali maayo salaatu arbaciina yowman afartan maalmood salaad lagama aqbalo rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey qof walboo inta caraaf u taga kaahin u taga sixiroolo u tagoo wax weydiiya wixiina u rumeeya afartan maalmood lagama aqbalo salaada wa can qabiisata bin almukhaariqi qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allaahi baan maqlay yaquul asagoo odhanaya alciyaafatu ciyaafada iyo watiyaratu baasaysiga iyo baasaysiga iyo waaruqu min aljibti intaba jibtiga buu ka mid yahay ciyaafada waxaa loola jeedaa waa shimbirka faalin baa la yidhaahdaa shimbir meel fadhiya dhagax lagu tuurayaa mar allaala markii lagu tuuro ayuu meel u cararayaa kaasaa la faalistaa ciyaafada waxaa kaloo la yidhaahdaa waa darbiga kuhaanka dhulka uu wax ku dhigdhigo taana waa la yidhaahdaa diiratu waa baasaysigaa la yidhaahdaayo waa qofkoo wax baasaysta ama sharaysta daruqigana waxaa loola jeedaa asagana waa saasoo kale gadaal buu noogu fasirayaa inta waxay ka mid yihiin jibti waa shaytaanka iyo wixii la mid ah rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan wa qaala altarqu huwa assajru waa sajrinta ay sajru tayri waa shimbirka oo la sajriyo la buriyo wahwa an yatayamana aw yatashaama bitayraanihi waa inuu shimbirku markuu duulo ama midig aado ama bidix fain qaara hadduu u duulo ilaa jihati alyamiin dhinaca midigta ah tayamana wuu maxanaa midigaysanayaa oo wuxuu leeyahay wax waa wanaagsan yihiina sameyn waid taara hadduu u duulo ilaa jihati alyasaari tashaama wuu baasaysanayaa wixii uu rabana wuu joojinayaa qaala abuu daad wuxuu walciyaafatu alkhatu waa dhulkoo wax lagu dhigdhigo marka alciyaafatu dhulkoo wax lagu dhigo faalinta iyo watiyaratu baasaysiga iyo watarku shimbirka oo la buriyo min aljibti jibtiga buu markaa ka mid yahay qaala aljawhariy fi sixaax wuxuu yidhi aljibtu waa kalimatun taqacu cala asanami sanamka ku dhacda iyo waalkaahinu iyo wasaaxiru iyo wanaxwi dalika wixii markaa la mid ah intaasoo dhan baa la yidhaahdaa laakiin xadiiska ducfi baa lagu tilmaamaa can ibni cabbaasin radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man iqtabasa qofkii kasbada cilman cilmi cilmi buu cantoorsaday ama uu bartay ama uu kasbaday oo min annujuumi xidigaha ah iqtabasa wuxuu bartay ama uu kasbaduu cantoobsaday shucbatun qayb oo min asixri sixirka ah zaada maa zaada wuxuu siyaadsadaa ha siyaadsado hadduu cilmi badan bartoo nujuumta ahna sixirkiibuu badsaday haddii uu yaraystana sixirkii uu markaa yaraystay rawaahu abuu daawuud biisnaadin saxiix wa can mucaawiyata bin alxakam qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow innii anigu xadiidu cahdin bijaahiliya mid jaahiliga ku balan cusub baan ahay macnaha hadda leen soo islaamayo jahligii kama fogi waqad jaa'a allahu tacaala ilaahayna wuxuu noola yimid uu noo keenay bilislaami islaamnimo wa inna minaa waxaa naga mid ah rijaalan rag oo ya'tuuna alkuhaana kaahiniintii wax sheegayaalka u taga qaala rasuulku wuxuu dhahay falaa ta'tihim ha u tegin adiga adi ha u tegin qultu waxaan idhi wa minaa rijaalun rag ayaa naga mid ah yatatayaruuna wax baasaysta rag tashaa'um iyo baasaysi socda ahaa jira qaala wuxuu yidhi daaka kaa shay-un shay waaye yajiduunahu uu ka helaya qofkama ay ka helayaan fii suduurihim laabahooda waa wax niyadda siinaysee falaa yasuduhum yuusan kaa jeedinin danta iyo ujeeddada aad leedahay yuusan kaa jeedinin qultu waxaan idhi wa minaa rijaalun rag ayaa naga mid ah yakhuduuna dhulka wax ku dhiga qaala rasuulku wuxuu yidhi kaana nebiyu nebi wuxuu ahaa kaana nebiyu nebi wuxuu ahaa oo min alambiyaa'i nebiyada ka mid ah yakhudu mid khateeyo dhulka wax ku dhiga faman waafaqa qofkii uu waafaqo khadahu qadkiisa fadaaka dhib kuma sugno waa kaasoo kale rawaahu muslim nebi nebiyada ka mid ahaa dhulka wax ku dhigi jiray sidaa darteed qofkuu qadkiisa waafaqo fadaaka buu dhahay nebiga laakiin maxaadka ogtahay inuu waafaqayay in kale ma ogin faraha kala bax rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa can abi mascuud albadri radia allahu tacaala canhu ilaahay ha ka raadi noqday ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam nahaa wuxuu diiday can hamani ilkalbi eyga qiimihiisa wa mahri ilbaqiyi gabdhaha zinzaan zunaada ah meherkooda waa lacagta markaa la siiya meher ahaan najaas uun baa laysaga yidhi bacdamay farjigoodu ku ballaysteen baa loo yidhi meehe meher fiican ma aha wa ilkaahini iyo kaahinka xulwaankiisa waa macmacaanka xulwaan waxaa loo yidhi waa waxuu kaahinku qaato dhibyaraan bay ku soo gashaa foox baa intuu shido madaxuu luxluxayaa saddex mar buu tusbaxu kugu dhufanayaa lacagtana wuu kaa qaadana xulwaan baa markaa loo bixiyey dhibyaraan bay ku soo gashay dhagax ma jebinin xamaalina ma noqonin saakisuu subaxii gurigiisii uga baxayna shaqo ma aadin asagoo fadhiyaa loo yimid markuu maradu saa isugu daday saddex mar buu daacsaday markii fooxuu ka batay lacagta intaa dhib buu ku leeyahay marka waxyaabaha xulwaanka ah dhib dhibyarida ay ku soo gashay darteed baa loo yidhi muttafaqun calayhi baabun wuxuu baab u yahay annahyi can altadayur baasaysigu inuu mamnuuc yahay wa fiihi baabka waxaa ku sugan alaxaadiiu axaadiid alsaabiqatu noogu soo hormartay fi lbaabi qablahu baabkiika ka horeeyey wa can anas radi allaahu canhu qaala qaala rasuulku wuxuuhi laa cadwa cudur isku daarasho ma jiro walaa tiyarata baasaysina ma jiro wayucjibunii waxa i cajab gelinaya buu dhahay nebiga oo aan aad ula dhacayaa alfa'lu fa'alka waxaa la yidhaahdo waa saadaasha wanaagsan tafaa'ulka qaaluu waxay dhaheen wama yaa wama alfa'l waa maxay rasuulkii ilaahayo qaala wuxuu yihi kalimatu tayiba waa kelimad fiican muttafaqun calayhi qofkiinuu saadaal wanaagsan samaystaa fiican laakiin cudur isku daarasho ma jirto baasaysina ma jiro waxase aad iyo aad ii cajib gelinayoon aad ku jeclahay oo iyaab gelinaya waxa tashaa'umka libdiga ku ah waa saadaansiga wanaagsan ninbaa rasuulku uu ku yidhi magacaa sahal buu yidhi in allah arrintani way sahlanaan doontaabuu ayuu rasuulku yidhi waxyaabo fara badan oo noocaas ah ayaa jira fatxi iyo waxyaabo noocaasa marka la helo guul iyo arrimooyin kale qof baa kaa horin adigoo dan u socdo arrin kaa cuslaatay mar allaale markuu kaarimada tiri magacaa sahal buu ku yidhi waxaad odhanaysaa inshaa allah arrinteenna way sahlanaanaysaa waxaan u socna way fududaanaysaa qof kalaa kaa hor yimid markaasaa hadal kaloo noocaasi magac buu kuu sheegay ama magac aadan lahayn oo fiican buu kuugu wacay in shaa allah saasay arrintu noqon doontaa wixii noocaasa way fiican yihiin muttafaqun calayhi wacan ibni cumar radi allaahu canhuma qaala qaala rasuulku wuxuu dhahay laa caduwa cidir cudur isku daarasho ma jiro wuu isalaamay gacantiisii bugbuga waa bugbukooday gacmahaygiina waxba kama jiraan hergab buu qaboo saxan uu wax ku cunaan ku cunay wuu igu dhacay ma jiro laa cadwa walaa tiyarata baasaysina ma jiro wa in kaana ashuumu war hadduu baasaysu yahay fii shay-in shay dhexdii fa fi ddaari walmar'ati walfarasi buu ku jiraa buu dhahay nebiga muttafaqun calayhi waxbaha baasaysan haddii baasaysi jiro baabuurkaaga ka fiiri daartaada ka fiiri naagtaada ka fiiri xaaladdaa baa la leeyahay muttafaqun calayhi shoomiba haddii uu jiro meelahaasuu dhex ahaadee dadka ha baasaysanina wa can buraydata ana anabiya sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa laa yataطayab midaan wax baasaysanin akhlaaqda fiican ee nebiga waxaa ka mid ahayd inuusan wax baasaysan rawaahu abuu daawuud biisnaadin saxiix wa can curwata bin caamir qaala dukirat dukirat eh, waxaa la xusay adtiyaratu baasaysi baa lagu sheegay cinda rasuuli rasuuliillaahi rasuulka agtiisa sal allah calayh wasalam faqaala wuxuuhi axsanuhaa waxaa fiicnaan badnaa alfa'lu ee saadaasha wanaagsan in wax fiican la saadaasho walaa taruddu musliman muslimna ma celiso waxaan baasaysiga la yidhaahdo qof muslima ma celiyo saakay adoo sii bixi rabaa ayaa shimbirkii gumayska guriga soo istaagay maanta wuu geeddi furanayaa waxaa leeyahay bishani waa goornay goormay ku soo aadaysaa burigaynta gabadha waxay ku soo aadaysaa mugdi markuu afar iyo toban bisha shacbaan yahay maya yaan la geynin baa leeya dhali waxaa leeyahay goormeen gabadha la doonanaya waxaa la doonanayaa mar allaala markuu habeenka mugdi u dambayska yahay maya wax ma dhalaysee dhaafa la leeyahay baxaa ninka aabbiisaa dhimanaya iyo wixii la mid ah kulli waxaasoo dhan wax kama jiraan walaa taruddu musliman fa in ra'aa hadduu arko axadukum midkiin maa yakrah wuxuu karahsanaayo falyaqul ha dhaho allaahumma ilaahayo laa ya'tii lama yimaada bilxasanaati wanaagyaalka ilaa anta adi maahane walaa tadfacu ma reebo asayi'aati xumaayaalka ilaa anta adiga maahine walaa xawla walaa quwata ilaa bika awood iyo caqlina malihim ilaa inaad nagu saacida maahane walaa xawla caqli aan xumaan uga leexano walaa quwata awood aan diin ku samayna ma lihiin ilaa bika maahana xadiidan saxiix waaye buu yidhi rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix laakiin inta badan waxaa la tilmaamaa xadiisku inuu dacfi markaa ku jiro baabu taxriimu taswiir alxayawaani baanu geli doonaa meesha ha inoo joogta laakiin wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala